رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا wausalli wausalimu cala nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ila yowmi iddiin weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii rawdat lanwaar ee siirada nebiga khaasatan waxaan ku jirnay khaswadii iyo dagaalkii axsaab waxaana noogu soo dembeysay axsaabtii oo intay isi soo bahaysteen soo dhoobtay magaalada madiina darafyaalkeeda iyo muslimiintii oo wax gudagalay inay qandaq iyo dhufays markaa qotaan dhufayskii ayaa markaa la qoday oo dadka muslimiinta ahna mucjisooyin qaas ah ayay markaa arkeen ayagoo baahan ayagoo qabow fara badan jiro waxyaabo fara badan oo noocaas ayay markaa ku shaqaynayeen qaaqay magaalada madiinana wuxuu khaliif uga soo dhigay ninka lagu magacaabo cabdullaahi ibna umi maktuum dumarkii iyo carruurtiina taqara markii ay ku sugnaadeen kadib almakuuna mushrikiintii oo watahaya'uu ay u diyaargaroobeen oo watahaya'uu ay diyaargaroobeen dheh taqadamuu waxay u soo dhaqaaqeen naxwa almadiina andaq iyo god cariiqin xeel dheer oo ballaaran yaxuulu kala teeday baynahum ayaga iyo wa bayna almuslimiin ayaga iyo muslimiinta ayuu kala dhex galayo god dhex weyn oo cariid ah yaba markaa ka hor yimid meesha waxaad ka fahmaysaa mar allaala markii dhufayskaa la qodaayey maysan ka warhaynin ma warhaynin ee si lama filaan ah ayuu godku uga soo horbaxay markayba soo dhowaadeen oo ay isdhaheen muslimiinta dhankooda aada waa kana khandaqdaabaa u dhaxeeya yaxuulu kaasoo kala teeday baynahum ayaga iyo wa bayna almuslimiina fa buhituu way wareereen gaaladii way wareereen wa qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi tilka taasi godku ula jeedaa makeydatun waa keyd iyo shol iyo dhagar maa carafatha hal carabu carab aysan aqoonin carab saa'i wax la yeela ma aysan kasi jirin laakiin fikirkansaan soo tilmaannay nin reer farrisi baa keenay salmaana akhaduu waxay guda galeen ama ay bilaabeen waa mushrikiintii yaduuruuna inay ku wareegsadaan xawlahu derbiga ee godka gaararkiisa fii tayshin miir la'aan ayagoo ku sugan wax miir ah ayagoon lahayn iyo waqadabin caro xanaaqna waa u sii dheer yahay ayagoo xanaaqna uu u sii dheer yahay ayay ku wareereen buu yidhi fa akhaduu waxay bilaabeen ama ay gudagaleen yaduuruuna inay godkii axsa ee khandaq ay ku wareegsadaan mushrikiinta xawlahu gaararkiisa fii tayshin ayagoo miir dabool ama miirla'aan ku sugan iyo wa qadabin iyo xanaaq yatalubuuna waxay dalbaayeen oo ay raadinayeen maliga muunada leebab iyo fallaaraa lagu soo tuurayey mar kastay khandaqa u soo dhowaadaan ayagana intay u soo dhowaadaan baa meel ay gudbaan ama ay ka dusaan ay raadinayaan markay soo dhowaadaanba muslimiintu waxay roob oo kale uga dhigayaan egamuunadii walmuslimuuna muslimiintiina yarshuqu yarshuquunaha cali khandaqa korkiisa meel yar oo aad moodo sidii buundo oo kale ama bariij oo kale inay saa uga kordhisaan kadibna ay soo maraan saddexda mid baa dhacaysaa san ugu soo dhowaan arrintaas saddexdaynay ugu suuro gelin yaa markay soo dhowaadaanba gamuunka waxaa looga dhigayey sida roob oo kale wadura almushrikuuna wadurrabe waxaa loo dhibaato geliyey oo ay u dhaqaaqeen almushrikuuna mushrikiinta ilaa fardi alxis inay ku soo rogaan cunaqabatayn cala almadiinati magaalada madiina xisaar inay markaa ku sameeyaan inay meesho dhanba kobaan macnaha oo ay ku seegsadaan muslimiintana markaa la hareereeyo taasaa marka ay u ciriiri galeen fursad kale way waayeen ilaa inay isdhaheen muslimiinta aan xisaarno oo ayagoo dhan aan ku wareegsano oo aan koobno sidaabay sameeyeen haddana cala almadiinati madiine inay kusoo rogaan ee xisaar iyo iyo iyo inay xisaariyaan cuna qabateeyaan baynamaa wakhti lam yakuunuu aysan ahayn mustacidiina kuwa u diyaar ah lahu xisaarka waayo xisaarka laftigiisa dhaqaalo gooni buu u baahan yahay ayaduna aysan ku soo talagelin qandaq baa idinka hor imaanahu arintaa id wakhti lam yakun uusan ahayn daalika arintaa oo godkii soo baxay ah fii xisaabihim amase inay cunaqabateeyaan ah fii xisaabihim xisaabtooda kuma jirin cinda alkhuruuji markay soo baxaayeen ama hadday ogaan lahaayeen inuu khandaq jiro way ku soo talageli lahaayeen sahay badan bay soo qaadan lahaayeen intay xisaarka markaa samaynayaan faakhaduu waxay bilaabeen waa mushrikiintii iyo gaaladii yakhrujuuna inay soo baxaan finnahaari maalintii gudaheeda yuxaawiluuna ayagoo isku dayaya cubuura alkhandaqi inay dhufiiska gudbaan maalintii oo dhan bisaa u fiirfiirinayaan godkii waxay fiirinayaan fursad iyo meel la gudbi kara inay helaan waa maalintii oo dhan fa akhaduu waxay bilaabeen ama ay guda galeen yakhrujuuna inay soo waxaan fi nahaari maalintii yuxaawiluuna ayagoo xawilayo isku dayaya cubuura alkhandaqi dhufiiska gudbitaankiisa wlmuslimuuna muslimiina yujaabihuuna ay kasoo horjeedaan saasay u hor fadhiyaan muslimiintiina wlmuslimuuna waxalbay arintaa isku dayeen almuslimuuna muslimiintiina yujaabi ay hor fadhiyaan lahum ayaga calaa tuuli اlkhati khadka dheeraantiisa wadada uu godku ku qoran yahay dhirirkiisa oo dhan yaysaa markaa u taagan yihiin yunaadiluuna way gamuunaynayaan oo gamuunooyin bay ku tuurayaan wa yuraamuuna waxay kaloo ku tuurayaan bilxijaarati dhagxaan waqad kahafa waxaa waqad kahafa waqad kahafa almushrikuuna mushrikiintii waxay badiyeen bajibaarendhe waxay kafiif ka dhigeenay laba jibaareen juhuudahum dadaalkoodii miraaran dhowr jeer dadaalkoodii ahaa bal un inay mar helaan meel ay ka dhex baxaanay ka dusaan ay muslimiinta ugu tagaan kiibay dhowr jeer badiyeen wa adaamuuhaa way daa'imeen oo way joogteeyeen dadaaladooda tuula annahaari maalintii oo dhanba maalintii oo dhan meeshaasay ku wareegayaan wadarra waxaa loo dhibaato geliyey almuslimuuna muslimiintiina ilaistimraari ayaguna inay joogteeyeen marka ah ay markaa ka tagtay dhowr salaadood baa ka tagtay walam yatamakanuu amsiga markaa ah waata cumar intuu soo baxay io rasuulka ilaahayo inaan salaada tukano waa weliba mushrikiinta cumar markaa kabacdi buu rasuulku dhahay wallaahi aniguna ma tukanin ilaahay qubuurahooda iyo qalbigooda naar allah siday nooga mashquuliyeen salaatulwustaa oo salaada casirka markaa ah walam takun mana aysan ahayn salaatu alkhawfi salaadii cabsida qad shuricat mid leey xiina daaka wakhtiga wakhtigaa salaadii qoofka sidii loo tukan lahaa ma soo degin wa fii axadi alayaam maalmaha maalin ka mid ah kharaja waxaa soo baxay nafarun koox oo min fawaaris almushrikiin mushrikiinta kuwooda fardafuulka ah gaalada dhankooda kuwa fawaarisiintae geesiyaalka ah ayaa soo baxay fiihim waxaa ku jiray kooxda camar ibni cabdilwud wati ibni abi jahl oo gabaal ka islaami doona wa diraar ibnkhadaab iyo wakayrihim hayrkooda rag kalea markaa la socday faqasaduu waxay u soo qasdeen oo ay soo aadeen makaanan boos ama meel dayiqan oo ciriiri ah oo min alkhandaqi khandaqii dhufayskii markaa raggaasaa waxay heleen meel yaroo dayiq ah oo laga soo gudbi karo oo aad u ciriiri ah xamuud wayna soo jiireen way ka soo gudbeen dheh wajaalat bihim waxaa la wareegtay bihim ayaga khayluhum fawda fi saaxati bay ula wareegtay barxaddii iyo bannaankii allatii taasoo bayna alkhandaqi khandaqa iyo wajabali salci u dhaxeeyey khandaq iyo jabalu salci bannaan saaxa ah oo u dhaxaysay ayay fardahoodii la soo wareegtay saasay u soo gudbeen fa kharaja waxaa u soo baxay cali bni abi aalib oo fii nafarin koox wata oo min almuslimiin muslimiinta alkhandaqa idaysay ka soo dareen ay u soo gudbeen iyo cali ayagii way soo gudbeen markay soo gudbeen oo saaxadii ay yimaadeen iyo bannaankii muslimiinta xaggay ka xigaan calina meeshay ka soo galeen buu maray dhexday ku jiraan marka ayagii dhexdayna waa ku jiraan marka rajaca cali soo galay ama ay ka soo galeen xaggiisa alkhandaqa dhufayskii fadacaa camar ibni cabdilwud wuxuu u yeertayba ila almubaarasati mubaarazo waa ninkii gaalka ahaa wuu soo gudbay dhexday ku jiraa wuxuuba u wacdayba wax la yidhaahda mubaaraso yaa ii soo baxayuu leeyahay caryaa muslimiinta ka mid ah oo ku dhaca inuu ii hor yimaado ama soo baxo fadaca wuu u yeertay camr bni cabdilwud ila lmubaarazati wa kaana camr wuxuu ahaa jarii'an geesi buu ahaa jari buu ahaa nin aad u dhiiran fataakan buu ahaa ama faatikan buu ahaa nin dilaa'a nin shar iyo balaayo socotoo dilaa'a oo wixii kor yimaadaba dila kaana markaa wuu ahaa aqdabahu waxaa carag caliyun cali cali baa intuu hadal yidhi hadalkii buu ka xanaaqay faraskuu saarna markii hore faaqdabahu waxaa ninkii ka caraysiiyey caliyun cali xataa nazala ilaa uu ka soo degay min alfarasi faraskii fatajaawalaa way isla warwareegteen marka asiya cali ilan qof kasta qof kale meeshuu seefta uga dhufan la raadinayaa markaasuu kan wareegsanaya ka warwareegsanayaa fatajaawalaa way warwareegteen watasaawalaa way isla boodboodeen oo mid kastaa ka kale inuu iska difaacu rabaa xataa qatalahu ilaa camar uu dilay caliyun cali calimaba u daahina ninkii bootaynaya hadda yaa ii soo baxayalaa camar ibni cabdilwud ahaa dhulkuu dhigay wanhazama way jabeen albaaquuna intii kale la socotay intii hartayna way jabeen waxaal qad mala'ahum uu ka buuxsamay qalbigooda alrucba argagax qad mala'ahum waxaa buuxiyey alrucba argagax iyo cabsibaa gashay xataa taraka ilaa uu ka cararay ama uu ka tegay cikrama rumxahu warankiisa ilaa warankiisii uu watay uu hilmaamay ama uu ka cararay uu markaa ka tegey ninkii cikramo ahaa yaa soo haray nawfal ibni cabdilaah sow ma aha wasaqada wuu ku dhacay nawfal ibni cabdilaahina filkhandaqi godkii buu ku dhacay faqatalahu lmuslimuuna cadadun oo qaliilun oo yar oo min atarafayni labada dhinacba ah dhinacii muslimiinta iyo dhinacii gaala dhowr qofbaa mushrikiinta intii looga dilay looga dilay mushrikiintana toban wa usiibat wa usiiba dheh waxaa la asiibay sacad ibni mucaad bisahmin wa usiiba waxaa asiibay sacad ibni mucaadna bisahmin gamuun baa ku dhacay gamuunkaasoo qataca gooyey akxalahu kiisuu gooyey halbowlaha macnaha xididka weliba xididka gacanta la tilmaamaa ayuu markaa gooyey fadaca allaaha ilaahay buu tuugay sacad ibni mucaadna an yabaqiyahu inuu ilaahay baaqi yeelo ilaahu nafta iidaa buu yidhi in kaana haddii qad baqiya wax ka haray min xarbi quraysh qoraysh dagaalkii muslimiinta aan shay-un hadduu shay ku haray saan u dagaalamo ilaahu dhaawaciin wailaa haddii kalena fayajcala inuu ilaahay yeelo mowtahi geeridiisa waa sacade fii haada aljurxi dhaawacanee kan ah nin sahlan maaha sacad waa ninkii carshiga raxmaanku u ruxday baa la yidhi geeridiisa geeridiisa inuu jurxigan yeelo uma kadib qaala sacad wuxuu yidhi fii ducaa'ihi tuugmadiisa baryihiisa waxaa ka mid ahaa inuu yidhi walitnii ilaahayow ha idilin xataa tuqira ilaa aad ku qaboojiso caynii indhahayga min qorayda xaggooda reer banii qorayda waatay ballanta ka baxeensaan arki doonno wakhti aad ixraaj u ah ilaahu indhahayga iigu qabooji wuu yidhi ilaa indhahayga aad igu wejisa nimankaa dhibka badanna ilaahayow ha i dilin khadru banii qurayda ballanfurkii reer bani qurayda iyo wa atharahu raadkiisii macnaha raadkii uu ku yeeshay calaa sayri alkhaswati socodkiisa duulaankii markaa socday sida uu raadka ugu reebay iyo wixii aafaar ah ee yimid iyo ballantii ay ka baxeen wa kaanat qurayda qorayda waxay ahayd fii cahdin ballankuula kuwa kula jira maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayh wasalam waqad sabaqa waa noo soo hormaray dikruhu sheegitaankiisa ballantaa ay muslimiintu la galeen dikrigiisa iyo xuskiisana horay ayaan u soo marnay fajaa'a waxaa yimid xuyey ibnu akhtab ninka lagu magacaabo waa sayidu bani nadiir reer bani nadiir sayidkoodii xanaaq baahayo waa kuwii la raray ahnaa'a haadihi alghaswa duulaanka asaga ah ee axsaab intii lagu guda jiray ayaa wuxuu u yimid ilaa kacab ibnu asad oo sayidu bani qurayda reer bani qurayda sayidkoodii ah reer bani qurayda way iska degan yihiin weli ballanka ma bixin lama rarin saa darteed ayaa intuu u yimid reer bani qurayda sayidkoodii fa xasana lahu wuxuu u qurxiyey alkadra ballanfurka war ballanta ka bax buu yidhi ma xilligaana xillila ballan la gala ah ma xilligaana muslimiinta lala ballamaa oo ay u dhammaatay oo ay axsaab dhan yimaadeen gaashaanbuur oo dhan ay joogaan oo lugta la marinaayo see waa idinka doqonnimadiina fa xasana lahu wuxuu u wanaajiy qurxii alaqala furka wa akharaa wilcahdi ballanta inay madiina madiina koonfurkeeda dhinaca koonfureed ee madiina waalmuslimuuna muslimiintiina fii shamaaliha dhanka shamaal ee waqooyi ay markaas soo xigaan walam yakun ma ahayn man yaxuulu wax kale dhexgeli kara oo teegi kara bayna qurayda iyo wa bayna nisaa'i almuslimiin iyo wa daraariihim muslimiinta ciidankooda dhanka waqooyi bay jiraan gaaladiibay hor taagan yihiin reer bani quraydana madiina koonfurteeday xigaan oo markay soo dhaqaaqaan isla markii wax ka hor istaagi karaa ilmihii muslimiinariihin oo ah reer bani qurayda inay ballantii ka baxeen qabarkii ahaabaa rasuulka soo gaaray fa arsala wuxuu u diray rasuulka maslamata bin aslam ninka lagu magacaabo oo fii miatayni laba boqol oo ciidana wataa wa zayd ibnu xaarifana fii aamia uu wato waa shan boqole ayuu markaa u diray nebiga baxuu dhahay magaalada kulaab lixiraasati dharaariya almuslimiin muslimiinta yaryarkooda iyo dumarkooda si loo ilaaliyo waayo raggaa qurayda dhib badan bay gaarsiinayaan haddii kale weli waatay intay nin soo direen la yidhi moxamed dad muu ku dhaafay saasuu xisnigii ataamkiisaa ugu wareegay asoo saas u soo fuuloo mid kalna hoos jooga waa tay safiye oo nebiga eedadiis ah guruub adag intay soo qaadatay xasan ibnu haabit oo meesha jooga tirikaan isii markuu saa madax u soo dhiibtayna laba mar bay ku dhufato naftii ka baxday markaasaa meydkiisii kii dhulka jooga loo tuuray uu cararay asagana markaasuu dha horaan idinkugu sheegay inuusan ee dumarka iyo ciyaalka maxamed aan dhigaynin intaa kadib buu u diray rasuulka sal alla calah wasalam zayd ibnu xaarifoo saddex boqol wataa iyo maslama bin aslam oo laba boqol wataa lixiraasati daraariya almuslimiin muslimiinta ubadkooda si loo ilaaliyo wa arsala wuu diray sacad ibnu mucaad intaa kadib rasuulku qabarka haba soo gaaree bayaan baa loo baahan yahay hadalkan ma runba hadalkan ma beenba in layska hubsado sacad ibnu mucaad iyo wa sacd ibnu cubaada oo labadaba aws khasraj madax u kala ah ayuu rasuulku u diray oo fii rijaalin rag ku dhex sugan oo min alansaari reer ansaareed ah yastajiluuna lahu say ugu soo caddeeyaan rasuulka alkhabara khabarka khabar sugan oo cad inaan intay tagaan oo ay dhahaan ballantii ma ka baxdeen haa waa ka baxnay kama bixine waana laku been abuuranayaa hadalkaasay rasuulku ugu keen arsala wuu dirayniga sacad ibnu mucaad iyo wa sacad ibnu cubaada fii rijaalin rag ayagoo ku dhex sugan oo min alansaari reer ansaareed ah yastajiluuna kuwaasoo u soo caddeeya lahu rasuulka alkhabara khabarka runtiisii beentiisa fawajaduu way heleen alyahuudu yahuuddii oo calaa akhbafi maa yakuunuuna intay ahaanayaan intay kaga xun yihiin ugu akhbafsan yihiin way caayeen oo way aflagaadeeyeen oo way gaareen min rasuulillaahi illaahi sala allahu calayh wasalam kii ilaahay xataa aflagaadii u geysteen mar allaala markay labadii sacab dhaheen ma ka baxdeen ballantii idinka iyo nebiga rasuulka alla idin dhexeeyey wa qaaluu waxay dhaheen man rasuuluullaahi waa kuma rasuulka alla sheegaysaan waa kuma rasuulkaad sheegayseen laa cahda baynana wa bayna muxamed walaa caqd ballan iyo caqdi aan noo dhaxeeyo anagii ma jiro farajaateen labadii sacad iyo kooxdii la socotay way laabteen rasuulkuna horaa wuxuu u yidhi haddii ballantu ay ka baxeen oo ay run tahay markaad soo noqotaan si cad ha iigu sheegina si sarbeeba iigu sheega ilaa ciidanka idiyo haddiise ballantu aysan ka bixin si bayaana iigu sheego kor u qaada farajacuu way soo laabteen wa qaaluu liraahi bay ku dhaheen cadal wa qaara saasay markaa dhaheen waa baaq way ka baxeen baa loo baaqaya rasuulka cadal iyo waqaara soo marnay ula jeedaan ana qurayda calaa kadarin ballanfur bay sameeyeen ka kadari cadal iyo qaara cadal iyo qaara ballanfurkoodii oo kale biasxaabi rajiic ay u ballanfureen waa kooxdii aan soo marnay quraa'da ahaayo inta la diray baxay oo ballantii looga baxay xaaladii noocaasee rajiic ka dhacday oo iyo qurayda ku sugnaayeen nebigu wuu fahmay wa tafatana annaas dadkiina way fahmeen ilan cadal iyo qaara iyo waa tariiq qori u jirtay fada waxaa darnaado adkaaday khawfahum cabsidoodii kamaa qaala allahu tacaala sida ilaahayba uu yidhi id wakhti balxus zaagat alabsaaru indhihii ay iisheen wabalagat alquluubu quluubtuna ay soo gaartay alxanaajira kalxamaha watadunnuuna oo aad malayseen billaahi ilaahay admalooyin hunaalika goobta wabutuliya almu'minuuna mu'miniintii waa la imtixaamay waulziluu waa gelgelo la ruxruxay zilzaalan gelgelitaan shadiidan ee daran saasuu ilaahay ku cabiray kuna tilmaamay maalinta wanajama waxaa soo baxay oo caddaaday annifaaqa munaafiqnimo naafaaq baa markaa soo baxay xataa qaala ilaa ay dhaheen bacduhum munaafiqiintii qayb ka mid ah kaana muxammadan kaana muxamedun wuxuu ahaa yaciduna mid noo yaboohoo noo ballanqaada xataa qaala bacduhum ilaa qaarkood ay dhaheen kaana muxamed muxamed wuxuu ahaa yaciduna mid noo ballanqaadoo noo yabooha an na'kula inaan cunayna wuxuuna leeyahay ee kisre iyo kaysar baan kaydkooda helaynaa wa qaala alaaakharuun kuwa kale waxay dhaheen maa wacadana allaahu ilaahay nooma yaboohin iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ilaa guruuran kada maahane wa qaalat taa'ifatun koox oo minhum ayay ka mida waxay dhaheen yaa ahla yafriba reer madiineey la muqaama lakum nagaasho iyo maqaam idinma sugnaanina farjicuu laabta oo ka soo kala taga meesha wa araada fariiqun koox waxay dooneen oo min munaafiqiinta ka mid ah alfiraaru car faista'danu nebi nebigay isti'daan ka qaateen sala allahu calayhi wasalam wa qaaluu waxay dhaheen muxtaaliina ayagoo xeeleedaysanaya ina buyuuta cawra guryana waa cidlo madiina waxaa iday quraydana ballantii ka baxday iyo xaasna hiya bicawra buu dhahay ilaahay cawra ma ahan waata nebiga hadda maslama ibnu aslam iyo zayd uu u diray zayd ibnu xaarifa iyo oo shan boqoloo ciidan wataa wamaa hiya bicawra in yuriiduuna ilaa firaaran orod may wax kala dooni maayan buu dhahay ila subxaana wa qaliqa rasuulu rasuulku waa welwelay rasuulkii wuu welwelay sala allahu calayhi wasalam xiina balagahu markii uu soo gaaray khadruhum balanfurkooda fataqannaca wuu hagoogtay wuxuu madaxa ku hagoogtay ku duubtay bithawbi maro waltajaca waana jiiftay sala allahu calayh wasalam wamakaha wuxuu ku nagaa sidaa haakadaa xaaladda awiilan wax dheer cabbaar buusaa ahaa uma nahada kadibna wuu soo boodo wuu soo hinqaday waqaala wuxuu yii allaahu akbar ilaahayaa weyn wabashara almuslimiina muslimiintiina wuxuu ugu bixiyey bifatxi furasho iyo guul wa nasri iyo gargaar wa araada wuxuu doonay rasuulka an yursila inuu adeeg u diro yaynati bin xisni ninka lagu magacaabo nimankii reer khadfaan buu madax u yahay gaaladii soo duushay ragga mid ah yuu madax u yahay ninkaa cuyayna bin lagu magacaabo bin xisn ninka macnaha rasuulku wuxuu rabaa inuu sameeyo xad aad iyo aad u qiimo badan wuxuu rabaa xiilad inuu raggaa ku kala jijibiyo sidaa darteed baa rasuulku wuxuu u diray adeeg cuyaynati bin xisnin liyusaalixahu suu kula heshiiyo calaa huluthi himaari almadiina magaalada madiina miraha ka soo baxa sanadkiiba saddex meelood meel baad leedahee ciidankaaga naga baxso macnaha saas oo kale in sidaa markaa la sameeyo ciidanku markay saasoo kale kaaga badan yihiin masaalix adduunkoo u socday waxoogaa inta layska siiyay kaa tagaan dhibaata markaa kuma sugnaa lisaalixahu soo kulaiyo calaa hulufi himaari almadiina magaalada madiina miraheeda saddex meelood meel oo wayansaxibu uu ka siibta marka uu la baxo huwa asaga biqadfaan reer kadfaan oo dhan inuu markaa wato faabaa daalika arrintaa waxaa ka diiday sayid alansaari labadii sayid ee reer ansaar waa sacad ibnu mucaad iyo wasacad sacad ibnu cubaada weli rasuulku uu la tashaday ilaan labadan baa madiine madax u ah max lagu dagaalamayo waa madiino wax laysku soo arursado gaashaanbur meesha wada yimidna waa magaaladooda saa darteed baa wuxuu ku labadiina sacad ka warama hadaa ninka lagu magacaabo cuyeyn ibnu xisni ilaa dad waxaa jira ee hunguri soo wada hunguri laysaga celiyaa kuwa saa darteed haddaan intaan labada ninkaas intaan waco aan magaalada madiina miraha ka soo baxa saddex meelood aan meel u qorno oon siin abaa daalika arrintaa way ka diideen rasuulka sayid alansaar waa sacd ibni mucaad iyo sacd ibni cubaada wa qaala waxay dhaheen kunnaa waxaanu ahayn rasuul allah naxnu anaga iyo wahaa ulaa'i kuwa reer khadfaan ah cala shirki kubaankooda sugnayn gaala ahaan jirnay walam yadmacuu mana aysan damcin weligood an ya'kuluu inay cunaan minhaa ee timaarta xaggeeda amaratan hal miro xataa inay ka cunaan weligood damac kama gelin maba aan u ogolaynba inay iibsadaan iyo inayn baad ahaan iyo waxyaabo aan u siino ma dhicin rasuulka ilaahayo annagoo shirki ku jirnaa yaan xoolaheennii u diidi jirnay sina wakhtigii akramana allaahu ilaahay nagu karaameeyey bilislaami islaamnimada markii ilaahay islaamnimo nagu karaameeyey oo wacazanaa uu nagu cizeeyey dika adi sababtaada miyaan nucطiihim amwaalana maalkeena siinayna annagoo shirki ku jiro gaalo aan nahay ayaa xoolaheennii baab ay ku qaadan waayeen annagoo islaam ah muwaxidiin ah rabbi subxaana watacaala ku xiran oo islaam alle nagu ciseeyey adigana intaad noo timid ilaahay sharaf iyo cizi noo kaa yeelay oo aan ku cisoonayaan siinaynaa maalkeena wallaahi ilaahay baan ku dhaaranaye laa nuctiihim siin mayno ila sayfa sayf maahane sarkanka goynaynaa rasuulka allaw dhaaf waxba ha siinayne fasawaba ra'yuhumaa rasuulka labadaa ayagooda wuu sabaabeeyey sabab buu arkay inuu toosan yahay oo sabab fiican uu yahay ayuu u arkay maxaa dhici doona wabilaahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala